alxamdu lilaahi rabb alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed w sallama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal maa callamtana wbalan calayna wkfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin xadiiska sagaashan can abi hurayrata radia allahu canhu qaala awsaanii khaliilii bihalaa abi hurayra waxa uu yidhi awsaanii waxaa ii dardaarmay khaliilii khaliilkaygiibaa ii dardaarmay kii aan aadka u jeclaabaa ii dardaarmay bialaain saddex khaslo ayuu ii dardaarmay siyaami alaaati ayaamin min kulli shahrin ka bedelo wuxuu ii dardaarmay saddex maalmood soonka la soomaayo oo laga soomaayo bil kastaba ama saddexdaa maalmoodoo eh, bil kasta ka mida waxaa laga sifaynayaa min kulli waxaa laga sifaynayaa ayaamin alaaati ayaamin baa laga sifaynaya alaaati ayaamin siyaami alaaati ayaamin saddex maalmood soonkooda weeye inuu soomo saddex maalmood saddexdaa maalmoodoo min kulli shahrin bil kasta ka mida bil kasta saddex maalmood buu ka soomaya wa ragcatay duxaa iyo labada ragcadoode duxada salaada barqada la tukada ah wa an uutira qabla an anaam iyo inaan witriyeysto oo aan salaad witriyo oo markaa tiradu isdheer tahay rakacaadku ama ragcad qura ha ahaato ama saddex ragcadood ha ahaato ama shan ha ahaato ama wax lamide tiradu kala dheer tahay inaan markaa waxa weeye witriyeysto intaanan seexan ka hor xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaariyo muslim siyaami alaaati ayaamin waxaa laga bedelayaa siyaami bialaain baa laga bedelaya wa badalun mufasalin min mujmal shay mufasala laga beddelayaa shay mujmala laga bedelaya abii hurayra waxauu yidhi awsaanii khaliilii buu yidhi saxaabo kale laftigoodu way isticmaaleen in nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ku sheegeen inuu khaliilkoodii yahay saas yadaa waa ku sheegeen nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau yihi innii abra'u ila allaahi min khullati kulli khaliil yacnii allah baan uga beri noqonayaa khaliil kasta khulladiisa ayaan uga markaa beri noqonaya jacaylkiisa darajatulkhulla gaadha ayaan uga beri noqonaya fa ina allaha itakhadanii khaliilan kama itakhada ibraahiima khaliila walow kuntu mutakhidan axadan min ummatii khaliilan latakhadtu abaa bakrin khaliilan haddaan ahaan lahaa ma ihiye mid markaa cid ummaddayda ka mida khaliil ka yeelanaya axad ka mida haddaan ahaan lahaa mid ka yeelanaya abaabakar baan ka yeelan lahaa khaliil ka dhigan lahaa sidaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka sidee saxaabada qaarkood ay u odhanayaan khaliilii ila waa kaa nebigu ka beri noqday tilmaamayna axad ummaddiisa ka midoo khaliil uu u yahay inaanu jirin jawaabtu waxay tahay oo lagaga jawaabayaa saxaabada qaarkood baa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyagu khaliil ka dhigtay oo iyadoo aan nebigu khaliil ka dhiganin bay darafkooda iyagu khaliil ka dhigteen marka khulladu waxay u dhacaysaa iyaga nisbadooda xaggooday ka dhacaysaa darafkooda laakiin xagga nabiga calayhi salaatu wasalaam khulladaasi ka dhici mayso sidaasaan labada xadiis isaga hor imanaynoo aan la odhanayn waxaan jirin ayuu abu hurayra sheegay oo khulladaasi mid jirta ma aha waxaa la odhanayaa darafkiisa ayay ka jirtaa la odhanaya saxaabo kaleo laga soo wariyeyna saasoo kalea lagu xambaaraya nabigu calayhi salaatu wasalaam abu hureyre wuxuu u dardaarmay saddex arrin kow wuxuu u dardaarmay bil kasta inuu saddex maalmood ka soomo saddex maalmood waa la itlaaqa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waxaa fadli badan saddexdaa maalmood inay noqdaan ayaamulbiidka maalmaha la yidhaahdo ee dayixu cad yahay ama markaa dayixu markaa buuxo ama buuxnaan ku dhow yahay waa saddexiyo tobnaadka iyo afariyo tobnaadka iyo shaniyo tobnaadka ayaamulbiidka riwaayaadka qaarna waxaa ku soo arooray inay saddexdaa yihiin oo saddex iyo tobanka laga bilaabaayo qaarna waxaa ku soo arooray riwaayaadka qaarkoodna in labiyo tobanka laga bilaabaayo calaa kulli xaal ayaamulbid ayaamaha noocaasay noqonayaan ayaamaha noocaasay noqonayaan xadiiskani maadaamuu itlaaqay culamada qaar waxay waxaa afdala inay saddexdaa noqdaan ayaamulbiidka si uu labada sunnaba u wada guto oo labadii sunnaba ula wada yimaado fadiiladana markaa waxay markaa yidhahdeen culammadu daahirka xadiiskuna ku tusinayaa in waxaweeye wakhtigii ruuxu inuu soomo oo waxaweeye bishii oo dhan inuu sooman yaho kale inay ka dhiganto fadligeeda uu helaayo inuu saddex maalmood oo bisha ka mida soomo saddexda u fududaada ha noqdaanbe waxaana soo aroortay xadiis markaa waxawaye muslim saxiixa ku soo warinaayo oo sheegaaya inay caaisha tidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam bil kasta saddex maalmood buu ka soomi jiray uma aaba yeeli jirin meeshay bisha kaga dhacaan meeshay bisha kaga dhacaan uma aaba yeeli jirin sidaasaa caaisha tidhi marka taasina wuxuu caddaynayaa inaynay muqayad ku ahayn ilaaba ilaa inay ayaamulbiid noqoto afdal ha ahaato ayaamulbiidka inay noqoto laakiin maalmo kale hadday noqoto qudheeda in marka waxa weeye bishii inuu soomo kale inay uga dhigan tahay xagga fadliga waayo alxasanatu bicashri amhaaliha marka toban lagu dhufto saddex waxay noqonaysaa markaa xooda bay noqonaysa soddonki saas ku buuxsanaya taasi waa mid arrinka labaad ee u dardaarmay waxay tahay laba ragcadood oo salaatu duxa aynu tukado waa qadarka ugu yar ee duxee lala iman karo qadarkii kamaalkee badnaa hadda marka waxaan ma sheegin alakmal yo alawsatoonna oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada qaarkood dadka qaar wuxuu u dardaarmi jiray qadarka ugu yar inaan markaa dhaafin haddana wuxuu boorrin jiray sida markaa kamaalkee fadliga badanna waa boorrin jiray isagoo nebigu boorriyey markaa salaatudaxaa in la badiyo oo uu fadiilo u sheegay ruuxa markaa tukada sideed ragcadood oo salaatuduxa ah yacni fadiilo nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam ama laba iyo toban ragcadood oo salaatuduxa ah uu fadiilo u sheegay ayaa haddana oo fadli siyaada u tilmaamay ayaa haddana maca daalik uu yidhi labadaa ragcadood ee duxada ha ka tegin yacni qadarkaa ugu yar horta markaa iyada ha ka tegin waa si u daa'imo aan uga tegin ayaa laga tilmaamaya waa sida inaad ku tidhahdoo kale ruux war hoy salaadda witriga ha ka tegin kulay ku tahay ragcad inaad habeenkii la timaado witri ah qadar witrioo lala yimaado ragcad baa ugu yar ya marka haddaba dawaamkii si aanu u seegin ilaa hadduu wax badan marka is yidhahdo la kaale waxaa dhici karta habeenada qaar inuu ka wahsado ama marka barqooyinka qaarkood inuu ka wahsado isagaa labadii ragcadood hadda oo is yidhahdo markaa siddeeddii ragcadood ama ah, labiyo tobankii ragcadood ma tukan kartid ya marka si aanu uga tegin inta yar waa in la yimaadaa culammadu waxay yidhahdeen dawaamkaa diidi mayso inuu wakhtiyada qaarkood hadduu awoodo inta badan la yimaado laakiin dawaamkii inta ugu yar wuu ku far adaygayaayo iyada markaa marna ka tegi maayo sida fiican laakiin wakhtiyada u suuro gashana waa ka badinaya dawaamkii inuu la yimina ma diidayso de inta yarid waa daa'imsan yahay siyaaduu wakhtiyada qaarkood ku daray siyaadadaasi dawaamkii uu labada daa'imsanaa kama burinayso labadaa ragcadood ee duxaduna ee barqada la tukanayaana waa fadli badan yihiin tukashadooduna waxay bilaabmaan markay qoraxdu soo baxdee arlada ay sare uga kacdo qadar markaa laeg waran laeg ay sare uga kacdo waran laeg waxaa laga tilmaamayaa yacni marka waxa weye qiyaasta isheenna ayaa laga tilmaamaya loogama jeedo yacni waxa weeye xaqiiqatan fii nafsi alamri laakiin isheennu siday inoo tusinaysaa laga tilmaamaya taas ayaa laga tilmaamaya marka waa inuu sugaa yacni waxa weye intay qoraxdu sare u yara kacayso waa sugaa ya taas idaa sugaa inta markaa aan istiwaaga la gaadhinna oo qoraxdu samada bartankeeda aynay gaadhin ka horna waa la tukan karaa ilaa wakhtigaa ilaa wakhtigaa inta ka dhexdaa la tukan karaa hadday istiwaaga gaadho wakhtigeedu waa baxay qoraxdu samada bartankeeda hadday gaadho ya xaaladda noocaasa wakhtigeedu waa baxay waxaana ugu fadli badan goorta markaa waxa weeye harsoo korka ay tahay sida xadiis ku soo aroorto nebigu sala allahu alay wasalam uu xadiis ku sheegay oo markaa nebigu wuxuu ku tilmaamay goorta nirguhu cagagubyoodaan oo ay raramoodaan wakhtigaasoo kale baa ugu fadli badan goorduxa la tukado arrinka saddexaad waxay tahay waa inaan witriyeysto ayuu ii dardaarmay intaanan seexan ka hor witriga laba siyood baa la samayn karaayo de in fiidkii lasii witriyeysto intaan la seexan ka hor iyo markaa soo dhowaadka in la kaco markaa la witriyeysto waxaana fadli badan marka soo dhowaadka in la witriyeysto oo markaa la kaco oo witriga lala yimaado intaan waagu dilaacin baa afdal ah ha yeeshee ruuxii ka baqaaya inuu markaa kici waayo inuu qadimo ayay markaa noqonaysaa si aynu witriga u dhaafin oo intaanu seexan uu sii witriyeysto witriga la yimaado salaadda witriga nabiguna calayhi salaatu wasalaam salaada witriga kama tegi jirin wakhti uu neg yahay iyo wakhti uu socdaal yahay marnaba kama tegi jirin mar walba waa la iman jira khaliilii waxaa laga keenay min alkhulla laga keenay laa min alkhalla khulladuna waxay tahay waa jacayl darajada marka waxa weeye khullada gaadhay yani waxa weeye yani jidhka yani sida naftu udhex xushoo kale yani marka waa jacayl sidaa nafta jidhka udhex xulay jidhkao dhan ku dhammaado wada dhex xulay darajat waa derajo maxaboo ziyaada ah siduu shaacirkii buu qad takhallalta maslaka ruuxi minii wa bidaa sumiya alkhaliilu khaliila waxaad markaa waxa weeye aad iga dhex gashay meeshan markaa naftu markaa waxay marto ya bimacnaa jirkao dhan baad saa u xushay jacaylkaagu xula wa bidaa sumiya alkhaliilu khaliila saasaana khaliilkana khaliil loogu magacaabay khaliilkana saasaa khaliil loogu magacaabay xadiiska koob iyo sagaashan can cadiy bni xaatimi radia allaahu canhu qaala sa'altu nabiya sala allahu alayh wasalam qultu yaa rasuula allah cadiy bnu xaatim wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydiiyey annabiya sala allahu alayh wasalam nabiga ayaan weydiiye su'aalay qultu waxaan idhi yaa rasuul allaahi rasuulkii ilaahayow allah rasuulkiisiiyow ursilu kalbii waxaan dirayaa eygayga wa usammii allahna waan magacaabayaa bismillaahi baan odhanayaa ku dirayaa fa ajidu macahu waxaan helayaa macahu eygayga la jirkiisa cala asaydi ugaadha korkeeda waxaan ka helayaa ay cala almasiid waa facli oo mafcuul looga jeedo kalban aakhara ay kale ayaan helaya yacnii iyadoo ugaadhii uu dilay eygan ku diray mucallamka ahaa ee aan amarkaygana ku diray magaca ilaahayna u qabtay markaan dirayey oo bisimka aan qabtay isagoo ugaadhii dilay ey kalena la joogo ayaan markaa ugu tegay ishiisina dee waa ka libdheenoo muu arkayn ka labada dilay eygaa kaloo la musammi calayhi aanan magaca ilaahay ku xusinoo magaca ilaahay ku dirin isaga walaa adri ma garanaayo ayuhumaa akhada keebaa qabtay garan maayo ugaadhanka qabtay ee marka waxa weeye markaa dilay waa kee ma garanaayo ma aan dirayba ee magaca ilaahay ku diray mise waa ka kale qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam laa ta'kul ha cunin ayuu yidhi ugaadha ha cunin inamaa sammayta calaa kalbik waxaad magaca ilaahay ku xustay oo ku magacawday calaa kalbika eygaaga diristaad dirtaad magaca ilaahay ku xusta walam tusami cala alaakhar eyga kale magaca ilaahay kumaad xusinoo magaca ilaahay umaad qaban mar haddaanaad magacii ilaahay aanad ku xusin kaa kale marka yacni maadaama ay dhici karto isagu inuu qabtay oo dilay midaad dirtay oo magaca allah aad u qabatay aanu ahayn isimka ilaahay aad u qabatay aanu ahayn yacni waxa weeye ha cunin marka waxaa laga qaadanayaa haddii waxa weeye laga shakiyo labada ka qabtay inaan la cunaynin ayaa markaa laga qaadanaya qaaciday culammadu waxay yidhaahdaan yacni idaa tacaarada alxaadiru waalmubiixu qudima alxaadir ka wax xaaraantinimaynaya ka wax bannaynaya hadday markaa iscaaridaan oo iska hor yimaadaan waxaa la hormarinaya ka wax xaaraantinimaynaya eyga kale inuu qabtaa dee waxay noqonaysaa marka waxa weyaan yani xaadir bay noqonaysaa oo kaa dirtay maaha shardigii marka xaasil maaha kan kalena waxa weeye mubiixii weeye marka qudima alxaadir laakiin qaacidada waxa uga sii dhow qaacido kale culamada qaarkood ay sheegaan oo ay yidhaahdaan ashaku fi sharti maanicun shayga shardigaa ah in laga shakiyaa waa maanic shardigii muxuu ahaa shardigii inuu taxaquqay eygaagii aad dirtay isagu inuu dilaa yacni ayaada shardi ahayd hadda maarta marka waxa weeye ama ka dilay kaad markaa dirtay magaca ilaahay aad ku xustay inuu yahay baad ka shakiday marka waxaweye shardigii in laga shakiyaa waxa weeye waa maanicun yani maanic buu markaa noqonaya sidaas aawadeed buu nebigu u yidhi calayhi salaatu wasalaam yani waxaweye markaa ha cunin uu yidhi marka waxaa laga shakiyey mubiixii sababtii banaynaysay baa laga shakiyey sidaas aawadeed baa loo diidey waxaa kaloo laga qaadanayaa eh, ugaarsigu inuu bannaan yahay in la ugaarsado wakhtiga aan markaa muxrimka la ahayn xarmna aan la joogin eh, in la ugaadhsadaa inay bannaan tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa ugaadhii marka la ugaadhsanaayo in markaa ey oo kale lagu ugaadhsan karo eygaasi waa inuu yahay ey tababaran waa inuu yahay waa inuu yahay kelbi mucallam mukallibiina tucallimuunahunna mima callamakum allah qur'aankana waa laynoogu sheegay sunnadana waa laynoogu sheegay eygase kuma gaar ahe waxaa loo jeedaa uun xayawaan la soo tababaray waa inuu yahay waxa lagu ugaadhsanaya inuu mucallam yaho tababaran yahay maxaa lagu garanayaa culammadu waxay yidhaahdeen marka la amro oo la yidhahdo qabo waa inuu markaa ku ordaya qabanaya markaa ka joogna waa inuu ka joogaya sidaasna waa inay soo noqnoqotaayoo dhowr goor ay dhacdaa ilaa saddex goor waa inay dhacdaa oo mar marka la amro waa inuu amarkii qaadanaya mar marka la yidhahda ka joog waa inuu ka joogaya taas marka hadday taasi dhacdo ayna iskhilkhilaafiin waxaa laga qaadanaya inuu yahay mucallam marka eh, taasi waa qodob eyna waa noqon karaa wax kalena waa noqon karaa waxaa laga qaadanaya eyga mucallamka in lagu ugaarsan karo ay bannaan tahay baa laga qaadanaya eh, xadiisku wuxuu sheegayaa inuu cadi weydiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam eygaygaan dirayaa magaca ilaahayna waan ku xusayaa diristiis oo bismi baan odhanaya markaan diraayo waxaan dabeed helayaa eygii iyadoo ey kale la joogo oo dabe ugaadhiina la dilay mana kala garanayo labada ka markaa qabtay garan maayo kan labada qabtee dilay ma garanaayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhaha ha cunin inamaa samayta calaa kalbika walam tusami cala alaakhar eygaagaad magaca u qabatay laakiin eyga kale magaca umaad qaban oo bismillaahi markaa kumaad dirin saas aawadeed ha cunin waxaa laga qaadanayaa sadd daraa'ica waa laga deliishaday dariiqa mafsado geynaya oo sababaaya in la awdo wixii mafsado iyo markaa dhibaata ay ka dhalanayso in la awdo waa laga deliishaday waayo cunitaanka la cunaa waxay dariica u noqon kartaa mid aanad adigu diran magaca ilaahayna ku xusin inaad markaa waxa weye wuxuu dilay cunto ayay dariica u noqon kartaa maadaamay sidaas tahay ayaa la yidhi ha cunin laa ta'kul waxaa kaloo laga qaadanayaa haddii waxa weeye labada arrinba ay jiraan oo magacii ilaahay lagu xusay oo la diray magacii ilaahayna lagu xusay wax kale aan laga helin isaguun markaa u qabtay in la cunaayo taasna waa laga qaadanaya taasna waa laga qaadanaya haddii magaca ilaahay la ilaawo marka la diraayo laakiin la diray waxay jamaahiirta culammadu yidhaahdeen waxay la mid tahay dabiixadiiyo cudurdaar bay noqonaysaa haddii in lowshiiye looga tegay magaca ilaahay jamaahiiru ahlicilmi waxay dhahen markaa lafteeda waa la cunaya markaa lafteeda waa la cunaya oo jumhuurka culammadu ma kala farqiyaan dabiixada iyo ugaadha la ugaadhsaday ma kala farqiyaan waxay leeyihiin labadaba waa in marka waxa weeye magaca ilaahay in lagu xusaa waa waajib haddiise la ilaawo waa cudurdaar yani waxa weeye waajibnimadaasi ku dhacayso saasay leeyihiin jumhuurku saasay mareen shaaficiyadu iyagu waxay mareen marka waxa magaca ilahay in lagu xusaa waa sunne iyagu sunne inay tahay ayay marka u qabaan marka haddii la ilaawo iyo haddii marka ogaan looga tagaba laakiin cidda yani gowracaysa ama cidda ugaarsanaysa ay muslim tahay waxay leeyihiin xaalka caynkaasa xaaraan ma noqonayso saasay leeyihiin laakiin jumhuurka culammadu waxay leeyihiin waa waajibun maca dukri marka la xasuusan yahay waajib weeye laakiin ilowshiyaha cudurdaarkaasi waa ku dhacaya yani saas yadaabay markaa leeyihiin waxyaalaha xadiiska laga qaadanayo waxaa ka mid a oo laga daliishanaayo ixtiyaadka in lagu dadaalo oo waxaweye min baab alixtiyaad bay markaa noqonaysaa marka la yidhi cunin waayo lama hubo inuu kan kala dilay marka maadaama ixtimaali karto ay aqbali karto in kan kala dilay ayaa layidhi ka dheerow laakiin ixtiyaadku mar walba ma aha mid marka waxaweeye la fadilaayo oo wanaagsan ma aha waxay culammadu yidhaahdaan hadduu markaa ixtiyaadku keensanayo sunnada in la khilaafo falixtiyaadu tarku dalika alixtiyaad ixtiyaadku markaa wuxuu noqonayaa in ixtiyaadkaaba laga tago ayaa ixtiyaad markaa noqonaysa si aan sunnada loo khilaafin sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam marka ugaadhii markaa waxa weeye uu qabtay haddii nolol lagu gaadho iyadoo nolol ku jirto xayaatun mustaqira ay ku sugan tahay loo tago in la gowracay noqonaysa haddaan la gowricinna Eh, marka wuxuu noqonaya bakti oo saa ku dhinto oo la awoodi eh, yani markaa la gaadhay yani waxa weeye waa ka baxay oo wuxuu noqday maqduur calayhi noocii aan la gaari karayn waa ka baxay waxaanu noqday mid la awoodi karaayo in la gowraco marka nolol haddii lagu gaadho xayaatun mustaqira yani haddii lagu gaadho yani waxa weeye xaalka noocaas ah eh, waa in marka la gowracaa haddaan la gowricinna xalaal noqon maayo xalaal ma noqonayo ugaadhii markan la dilay ee eygu dilay maxaa la samaynayaa meeshii ma la maydhayaa mise waxaweye lama maydhayo cudurdaar bay iska tahy culamada shaaficiyadu waxay yidhaahdaan waa in la maydhaa ilaaba ilaa toddobadii goor oo midcii tahay waa in lagu maydhaa waayo waxaa laynoo banneeyey ugaarsigiisa laakiin xukunkii kale uu lahaa ee najaasanimadu sidii bay baaqi u tahay marka intii waxaweeye afkiisa uu gaadhay uu ku dhereeriyey waa in markaysa waxaa la maydhaa bay yidhaahdeen toddoba goor oo midiciid tahay lagu maydhaa laakiin culammada qaarkood sida xanaabiladoo kale waxay leeyihiin wax maydhitaana maadaama aan la sheegin waxa weeye maydhitaan inaan waajib ahayn ayaa laga qaadanaya xaaladdan marka ay cudurdaar tahay sidaas ayay marka wa markaa yidhahdeen lakiin qoladan kale waxay camal siiyeen adiladii sheegaysay in markaa la maydho wuxuu ku dhareeriyo toddoba goor midiciid tahay iyo adilada tilmaamaysa in lagu ugaarsan karo labadiibay dooneen inay kulmiyaan dabeedna waxay yidhaahdeen in marka waxaweye ay bannaan tahay in marka waxaweye lagu ugaarsadaa wuxuu dilo in la cunaano ay bannaan tahay diidi mayso in mawdicii la maydho qodankana waxay leeyihin maadaama aan la sheegin waxay ku tusinaysaa inaan marka waxaweye waajib aynay ahayn marka taana sidaas yada wey xadiiska laba iyo sagaashan can ilbaraa'i caazib wa zayd bni arqama sa'alaa rasuula allahi sala allahu alayh wasalam can isarfi labadan saxaabi ee bara ibnu caazib iyo zayd ibnu arqam waxay labaduba weydiiyeen rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam can isarfi sarfigay weydiiyeen yacnii dahabkiiyo fidada in laysku iibiyo ayay weydiiyeen fa qaala waxau idhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam in kaana yadan biyadin falaa ba's haddii waxa weeye markaa gacan ka gacan ay tahay taqaabud haddii lagu sameeyey oo ay markaa labada kala iibsanaya ay yihiin mutaqaabidayni ay yihiin laba kala qabsaday hoo iyo ii dhiib ay tahay falaa ba'sa wax dhibaatii kuma sugna wa in kaana nasii'atan hadduu yahay mid waxa weeye amaahi ay soo gashay falaa yasluxu ma haboona oo mid bannaan ma aha xadiiskan bukhaari iyo muslim labadu waa soo wariyey wuxuuna xadiisku tilmaamayaa xukunka sarfigu tilmaamaya waxaa jirta yani dahabka iyo fidada iibka laysku iibinaayo labadoodaba ama markaa laba kala duwan laysku iibinaayo ama laba isku nooca laysku iibinaayo waxaa la yidhahdaa sarfi baa la yidhahdaa sarfi ayaa la yidhahdaa labadubana waa ribowi xagga cilladana isku cilla yihiinoo sababta marka waxa weeye ribadu ay u gelaysaa cillo keliyaay ay labaduba leeyihiin ama ha laga cabiro amaniye ha laga cabiro ama waxa waxaweye mutlaqu amaniya marka ha laga cabiro yani ama wax la mide marka mid walba marka kalla nooca lagu iibinaayo dahab dahab lagu iibinaayo waxaa loo shartiyaa laba sharti dahab haddii dahab lagu iibinayo ama fidda haddii fidda lagu iibinayo mid walba waxaa loo shardinayaa laba sharti baa loo shardinaya hadday isku jinsi yihiin oo isku nooc yihiin waxaa la isku iibinaya oo labada nooc yihiin dahab dahab fido fido shardulawal waxaa loo shardiyaa atamaahul inay marka waxa weeye yani isla yihiin inay yihiin wasnan biwasnin oo ay isla yihiin oo isku miisaan yihiin oo aynay kala badnayn dheeraad aynay kala lahayn isla yihiin waa shardiga koowaad hadday kala bataan isku noocna yihiin xaalka noocaasa waxay noqonaysaa ribay noqonaysaa shardiga labaad wuxuu yahay ataqaabud waa kala qabsasho hoo iyo ii waa inay tahay oo wax dayn la yidhaahdaa ama gashii aanu soo gelin ee haddii markaa gashi soo galo oo mid amaah noqdo ama qadar ka midi amaah uu noqdo xaalka noocaasana wuxuu noqonayaa ribuu noqonayaa xaaraan bay noqonaysa labadaa shardi baa loo shardiyaa labadaa shardi waxaa loo shardinayaa markay isku nooc yihiin markay kala duwanaadaan oo laba aan isku jinsi ahayn oo isku nooc ahayn oo dahab iyo fida ah laysku iibinayo geesna dahab baa la bixinayaa geesna fida la qaadanaya markay caynkaa noqoto xaalka caynkaasa waxay noqonaysaa shardi qura in loo shardinayo shardigaasi waa maxay waa yo dembiyad yacni waxa weeye ho iyo ii dhiib waa inay tahay gacanta waa in lagu kala qabsanayaa wax amaahi aynay soo gelin mar hadday kala noocna yihiin taqaabudkiina u dhacay ha isla ekaadaan ama ha kala badnaadaan sidii la doonaa la ysugu iibin karaa mar hadday kala nooc yihiin faida ikhtalafat hadihi alasnaafu fabiicuu kayfa shi'tum ida kaana yadan biyad hadday sinfiyadaasi kala duwanaadaan oo ay markaa waxa kala nooc yihiin oo laba aan isku jinsi ahayn laysku ysku iibinaayo yacni fabiicuu kayfa shi'tum sidaa doontaan isugu iibiya iyagoo markaa isla eg iyo iyagoo kala badan sidaad doontaan isugu iibiya idaa kaana yadan biyad hadday tahay yacni markaa waxa weeye mid la kala qabsanayo oo taqaabud uu jiro oo gacan ka gacan ay tahay bimacnaa hooye iidhib ay tahay oo wax dayna ama amaahi aynay soo gelin xaalka caynkaasa waxay noqonaysaa mid bannaan ayay noqonaysaa saas ayay noqonaysaa marka axaadiis badan baa ku soo aroortay mawduuca caynkaasa oo saxiixaynka iyo kayrkoodba ku sugan ayaa ku soo aroortay oo uu ka mid yahay xadiiskii sheegaayay aldahabu bildahabi waalfidatu bilfida waalburu bilburi waashaciiru bishaciir ilaa laga gaadho aakhirkiis oo laga tilmaamayo yani waxa weeye inay markaa noqdaan marka waxaan yani milan bimislin ama wasnan biwasnin iyo dembiyad inay saas markaa waxbay noqdaan waa inay saa isu la ekaadaan oo isku miisaan ay yihiin oo isla eg yihiin marka mid walba jinsigiisa lagu iibinayo noociisa taa hore waxa weeye waa inay markaa isla ekaadaan oo isku wasni ay yihiin mar labaadkana waa in taqaabud jiraayo wax dayna ama gashii aanu soo gelin eh, haddii dayna soo gasho wuxuu noqonaya xaaraan buu noqonaya hadday miisaankii kala bataan labadii isku nooca ahaana xaaraan bay noqonaysa hadday laakiin kala duwanaadaan sharti quraa loo shartinayaa waa shartiga xadiiskani sheegayo wey shardiga xadiiskani sheegayo weeyaan waxyaalaha kale culammada ay sheegaan waxaa ka mid a adiladuna ay ku tusinayso marka labadii shay laysku iibinaayo dahabkiiyo fidadii ama dahab iyo dahab waa inaan nooc kale la socon oo haddii jawhar kale ku dhex jiro oo mid ka kooban yahay marka waxa weeye markaa fida iyo shay kale ka wada kooban yahay oo isku dhex jira ama waxaweye isku lamaan oo la ysku laray ya yacni xaalka noocaasa waxay noqonaysaa marka waxaa mid aan marka aanan bannaanayn laa tubaacu xataa tufasala halkii xadiiska sheegaayo ilaa jawharkan waxa kale ku jira marka waxa laga laga sooco oo khaalis laga dhigo Eh, ma noqonaayo mid marka lagu iibin karo wax kale mid kale lagu iibin karo la nooca yani saas yadaa weye saas yadaa weye waxaa jira waxyaalo yaroo dafiifoo dee hadda markaysagaa lagu daro oo lagu adkeeyo oo in yar oo naxaas oo aad u yar ayaa lagu daraa markaysa markaa dahabada qaarkood lagu daraa marka wuxuu de hadday dafiif yihiin oo markaysa markaa waxaan ay yihiin waxaa aada isaga yar xaalka noocaas ah in sha allahu iyada markaa dhibaata kuma sugna bimacnaa dahabnimadii waa jirtaa laakiin waxa weeye dadka markaa saaniciintun baa garanaya in markaa wax yaroo loo idaafeeye ay jiraan khaasatan weliba markaysa markaa dahabku markuu yahay buu sii yaro badan yahay baa dhici karta siddeed iyo tobanka iyo markuu yahay marka koob iyo labaatanka iyo waa suuragal laakiin markuu afar iyo labaatanka yahay oo kale waxaa lagu darayaa naxaasta ahi wax markaa muctabara markaa maaha markan kale lafteeda waa yaryahay laakiin markastoo raqamkiisu uu yaraado dahabnimadii waxa lagu khaldayo ee lagu yaro adkaynayo dahabku markuu khaaliska yahay waa jilicsan yahi baa marka maaddadan kale ee lagu yaro dhalaalinayo adayg inay u tartaa markaysaa looga jeeda marka calaa kulli xaal ashyaadaas yani haddii wuxuu marka iska tafiif yihiin insha allaahu inay dhib lahayn ayaa laga yaabaa marka taana saas iyadaa weeye xadiidkani haddaba marka wuxuu sheegay labadii shardi mid ahaanunbuu sheegay sarfina waa la tilmaamay ahlucilmiga qaarkood waxay ku xambaareen in laga tilmaamayo kii kala nooca ahaa in laga tilmaamaayo oo dahab iyo fidda in laysku iibiyo in looga jeedo waxaana weliba ayiidaya riwaayo soo aroorto saxiixa ku sugan inay bara ibnu caazib iyo zayd ibnu arqam ay yidhaahdeen nahaa rasuululahi sala allahu aleyh wasalam can bayci alwaraqi bidahabi daynan inta la weydiiye sarfiga inay yidhahdeen rasuulku nahaa rasuululahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu reebay can bayci alwaraqi bidahabi daynan in marka waxa weeye fidada dahab lagu iibiyo xaal la kala daynsanayo xaalay dan yihiin marka inay ku saabsan tahay markay kala nooca yihiin baa riwaayadaasina tusinaysa waxaa daba jira xadiis kaloo isaguna soo arooroo sheegaaya laa riba ilaa fi nnasii'a riba ma jirto inay ku sugan tahay xagga amaahda mooyaane riba kale ma jirto waa xasr riwaayo kale waxay sheegaysaa inama ariba fi nnasii'a ribadu waxay ku sugantaho qura ama ahday ku sugantah labada riwaaya waa sugan yihiin labadabana xasri baa ku sugan cabdulaahi bnu cabaas ayaa soo warinaya waana ta uu qaatay masaladii ku saabsanayd dahabka haddii dahab lagu iibinaayo ama fidada haddii fidda lagu iibinaayo bes waxaa loo shartiyaa inaan amaahi soo gelin laakiin iyagoo isla ege iyagoo kala badanba waa la ysku iibin karaa walow isku noocba ha noqdaanbe saasuu fatwooday cabdulahi bnu cabaas xadiiskaasaanu deliishan saxaabada qaarkood waa ku inkireen abu saciid alkhudri baa ka mid ahaa saxaabadii ku inkirtay markaasay u sheegeen xadiiska ay u sheegeen qaar waxay weydiiyeenoo ku yidhaahdeen maxaad markaas sidan u haysataa aad u cuskata markaasuu u sheegay xadiiska inama ariba fi nasiia markaasaa imaadaa maqlay markaasuu may anigu nabiga kama maqal calayhi salaatu wasalaam usaamaa iiga sheegay buui usaamatu bnu zayd baa iiga sheegay marka xadiiska caynkaasee tilmaamayo nooca xasrigaa tilmaamaya culammadu markaa dariiqay ka marayaan xoogaa waa kala duwan yihin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen xadiiska xasrigaasi waa mansuukh oo waa la nasakhay dee taasi laakiin waxay u baahan tahay in la caddeeyo inay axaadiista kale ka dambaysa bacdi kale culammada ka midii waxay yidhaahdeen yacni xasriga loogama jeedo in asalkii ribada lagu koobaaye ribada sii daraanshaha badan ee aqladka sii ah ayaa xasrigu u dhacaya jamcan bayna aladilla si daliilada loo kulmiyo saasuu markaa u dhacay culamada qaarkoodna saasay yidhahdeen calaa kulli xaal adilada badan ee kale soo aroortay in la raaco oo adiladii marka waxa la kulmiyo ayaa laazim ah saasaa laazim ah riba alfadli iyo riba nasiicana culammadu waxay yidhahaan riba nasii'a ayaa labada iyadoo labaduba xaaraan yihiin haddana xaaraannimadiisu waxay sii adag taha oo sii daraansho badan tahay riba nasii'a marka saas aawadeed yacni markaa ayaa xadiiskaasi markaa ku yimi xadiiskanna cala kulli xaal waxaa lagu xambaaray waxaa kale jinsiga ah riwaayadana waa loo cuskaday calaa kulli xaal markii waxa weeye lagu inkiray cabdulahi bnu cabaas adiladana loo sheegay markii dambe waxaa lasoo soo naqliyey inuu markii dambe ka noqday ayaa la naqliyey marka khulaasadu waxay tahay sida sawaabkae saxdii waxa uu yahay hadday kala nooc yihiin waxa la isku iibinayaa isku cillana yihiin waa sidaa dahabka iyo fidada marka laysku iibinaye waxay noqonaysaa in shardi qura loo shardinayo hadday kala nooc yihiin oo kala duwan yihiin waxaa loo shardinaya yadan biyad bes hadduu amaah noqon waayo waa bannaan yahay laakiin markay isku nooca yihiin baa waxaa loo shardinayaa labada shardi baa loo shardinaya inay isla eg yihiinna aynay waxaweeye markaa amaahina aynay soo gelin oo ay naqad yihiin labaduba qayb ka mida ah haddii marka la amaahdo waxay ka dhigan tahay amaahi inay soo gashay waxay noqonaysaa xaaraan saasay noqonaysa isla ekaanshaha waa inay tahay mid la taxaquqo la hubsaday oo culammadu qaacid ahaan waxay yidhahdaan aljahlu bitasaawi kaalcilmi bitafaadul in la garan waayo labada shay inay isla eg yihiin waxay la mid tahay in la og yahay inay kala badan yihiin aljahlu bitasaawi waa qaacido in la garan waayo inay isla eg yihiin oo laga jaahil yahay oo aan la hubin kaalcilmi bitafaadul waxay ka dhigan tahay sidii wax la yahay inay kala badan yihiin waayo maadaama isla shardi wax ku xalaal noqonayeen uu ahaa oo shuruuddii ka mid ahaa haddaan shardigii la taxaquqin waxay ka dhigan tahay markaa shardigii inaanu xaasil ahayn ashaku fi sharti maanicun in shardiga laga shakiyaa waa maanic wax diidaya weeye oo shaygii bannaanaanshihii markii wax loo shardiyey haddaan shardigii la xaqiiqsanoo la yaqiinsanoo la hubsan waxay ka dhigan tahay shardigii inaanu xaasilba ahayn ila lama ogo yaqiin looma hube yani saasay markaa noqonaysa marka shardiga wax ku bannaanaanayaan waxaweeye waxaweeye waa tasaawi marka waa in la ogaadaa inay marka isla eg yihiin xadiis nebiga laga sheegay baa jira oo saxiixa nebigu marka inuu reebay an tubaaca assubratu xataa yuclama kayluha ama alatii laa tuclamu kayluha waxa waxaweeye tuurka cuntada ah ee aan beeggeeda la garanayn in waxaweeye la iibiyo ayuu reebay oo lagu iibiyo mid lamida lagu iibiyo waxaa laga qaadanaya qaacidada ayaa laga qaadanayaa adilada qaacidada laga daliishanayo ayay markaa ka midtahy ashyaada xadiiska ku soo aroortay ee lixda ah ee burka iyo shaciirka iyo timirta iyo milixdu ka mid yihiin iyo dahabka iyo fidadu lixdaa shay afarna waa isku cillo oo waa burka iyo shaciirka iyo timirta iyo milixda labana waa isku cillo oo waa dahabka iyo fidada marka waxa weeye qolaba gees baa laysu raacinaya laakiin labada kale cillada duwan oo dahab iyo raashinka ah ama fidda iyo raashinka sidii la doonaa la ysugu iibin karaa labaduba ribowi ha ahaadaan mar hadday cilladii ku kala duwan yihiin tafaadul iyo isla ekaansho iyo kala badnaansho iyo amaah iyo naqad mid walba waa la ysugu iibin karaa mar hadday noqdaan fido iyo raashin ay noqdaan oo raashinkii intaad ku iibsato lacag baad amaahan kartaa ya lama odhanna si aad soo gashaye maxay markaad u isticmaalaysaa maxaad isugu iibinaysaa ila waa laba shay oo ribowiye waxaa la odhanayaa cilladaa kala duwan oo cilladii de ama waa tucmi cala madhab ashaaficiya yani marka afartan shay a kale leeyihiin cuntanimada ama ciladu waa kayl calaa madhab alxanaabila madaahibta kalena waxyaala kale yihiin kuwan kale laakiin dahabkiiyo fidadu ciladooda waa ka duwantii mar hadday ciladii kala duwanaatay oo midna ay raashin noqotay midna markaa dahab ama fida noqotay ama dahab ama lacag hadda markaasaynu isticmaallo ay noqotay xaalka noocaasa iyadu sidii la doonaa laysugu iibin karaa taana sidaas yada weeye radia allaahu canhu can rasuuli ilahi sala allahu aleyh wasalam qaal miqdaam waxa uu yidhi ou nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sheegay marka waa miqdaam ibnu macdi karib booyi miqdaam bilmiimi ibni macdi karib macdi yakrib lama yidhaahdo yaadu marka way reeban tahay kaafkuna waa kordhigany waa saxaabi mashhuura caana raggii dagaallada ku sheeganaana ka mid buu ahaa wuxuu idhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxau ihi maa akala axadun acaaman ma akala ma cuno axadun qof acaaman cunto ma cuno cuntadaas cunto qof ma cuno qadu weligii ma cuno cunto khayran ka khayr badan min an yakula inuu cuno ka khayr badan min camali yadihi gacantiisa shaqadeeda u cuno bimacnaa wuxuu gacantiisa ku shaqaystay inuu cuno ou kasabahaan la soo baxay wax ka khayr badan macno yani waxa la siinaayo ama lagu sadaqadaysanaayo iyo waxauu isagu kasbaday waxa u wanaagsan waxauu isagu shaqaystay oo kasbaday xalaasha ah wa ina nabiy allaahi daawuuda calayhi salaam nebiga ilaahye daawuud calayhi asalaam nabadgelyo korkiisa ha aatee kaana wuxuu ahaan jiray yaakulu mid cuna min camali yadihi shaqada gacantiisa mid cuna ayuu ahaan jiray waxa uu markaa gacantiisa ku shaqaystay oo ku kasbada ayuu cuni jiro kasabkiisaas xalaasha abuu ah buu cuni jiray khayran waxaa laga tilmaamayaa ay aklan khayran masder la qadaraayo baa laga sifaynaya marka ma cuno qof cunto weligii khayran ay aklan cunitaan ma cuno cunitaankaasoo khayran ka wanaagsan waa ismu tafdiil min an yaakula min camali yadih macnuhu saas yadaa buu dhacay marka nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi xadiidkan kasabka qofku u shaqaystay ee bimacnaa xalaasha ah ayaa ugu wanaagsan cunto u cuno waxaa la fadilayaa markaa in la shaqaysto kasab xalaala oo deedna kasabka xalaasha markuu qofku shaqaysto waxna ka cuno waxna ka sadaqadaysto wax ka baxsado saas iyadaa u sameeyo nebiyada ilaahayna waa shaqaysan jireen xadiiskan wuxuu sheegaya in nabiy allaahi daawuuda calayhi salaam kaana yaakulu min camali yadi wuxuu cuni jiray shaqada markaa waxa gacantiisa ku shaqaysta ayuu cuni jiray shaqada gacantiisa uu ku shaqaysto ayuu cuni jiray marka kasabkii xalaasha in la fadilaayo qofku inuu shaqaysto ayaa laga qaadanaya kasab xaaraana marnaba dee nebigu ma tilmaamaayo loomana jeedo xaaraan markaa lama samayn karo in la sameeyaa ma bannaana marka waxaa looga jeedaa xalaashii baa loo jeeda kasabkii xalaasha ahaa ayaa loo jeeda taasaa laga tilmaamaya marka kasabkaa xalaashaa in la fadilaya laga qaadanaya gaaladuba waa kuway nebiga ku yidhaahdeen maa li hada arasuul yaakulu acaam wayamshi fi laswaaq waxay culamadu yidhahdeen wayamshi fi laswaaqi litakasub suuqyadana u maraaya si u shaqaysto saan u shaqaysanayno marka macnuhu saasoo kale ayuu dhacay daawuud wuxuu ka shaqaysan jiray diricyada oo waxaa loo jilciyey biraha wa alanna lahu alxadiid an icmal saabiqaatin muqadir fi sardi marka yacni diricyada inuu sameeyo diricyada dagaalka ayuu marka ka shaqaysan jiray dabeedna kuwaasuu iibin jiray kuwaas ayuu iibin jiray xadiiska laftiisa khayrun iyo khayran labada riwaayo way sheegeen oo khayrunna waa loo soo wariyey haddii khayrun markaa la yidhaahdo waxaa macnuhu udhacaya huwa khayrun yani marka ayuu dhacaya yani marka huwa khayrun ayuu marka udhacaya markaa saas ayuu markaa noqonaya xadiidka afar iyo sagaashan can xakiim ibni xisaamin radia allaahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqaa labada wax kala iibsanayaa bilkhiyaari doorashay ku sugan yihiin mid waliba uu door qaato maa lam yatafaraqaa intaynay kala tegin aw qaala ama wuxuu yidhi xataa yatafaraqaa ilaa ay kala tagaan oo ay marka waxa weye jir ahaan u kala tagaan khiyaar baa mid weliba ku sugan yahay bayci waa ka laabmi karaa fa in sadaqaa hadday labadoo run sheegaan wa bayanaa ay caddeeyaan buurika lahumaa fii baycihima waa loo barakaynayaa fii baycihimaa ay fii mabiicihimaa waxay iibinayaan labaduba waa loo barakaynaya hadday runna sheegaan yacni wax eeba hadduu leeyahayna ay markaa caddeeyaan oo tabyiin iyo sidqi la yimaadaan runnimo inay ka run sheegaan oo wax beena aynay soo gelin caddeeyaanna ceebaha markaa shaygu leeyahay aan ceebtii qarin wain katama haddii ay qariyaan labadooduba wa kadaba ay been sheegaan waxaan laga siin buu leeya waxaasaa laiga siiye ya ceebtii bay qarinayaan muxiqat barakatu baycihima muxiqat waa la baabi'inayaa barakatu baycihima waxay iibinayaan barakadeedii baa markaa laga tirtiraya laga baabi'inaya barakadii baa laga qaadaya barakadii ayaa laga qaaday xadiiskana bukhaariiyo muslim way isku waafaqeen xadiiskani wuxuu tilmaamayaa masalada la yidhaha khiyaaru lmajlis ayuu tilmaamaya oo marka laba ruux wax kala iibsanayaan inta meeshii ay wax ku kala iibsadeen ku sugan yihiin caqdiguba ha dhace oo haba la kala qabsadee ee aynay kala tegin mid waliba waa door leeyahay mid waliba wuxuu khiyaar u leeyahay inuu ka noqdo baycii ee ku sugnaado laakiin hadday kala tagaan oo kala faaruqaan oo kala dhaqaaqaan xaalka noocaas ah khiyaar marka waxa male khiyaarkiisi waa dhacay baycina saasu ku sugnaado ku waajibe hadduu ruux markaa yidhaahdo iga celi ou dalbado in laga celiyo taasi waa ixsaan weeye arrinu markaa xaq u leeyahay ma aha waa ixsaan iqaala la yidhahdaa taas waa istiqaalo iyo iqaalo inuu markaa dalbaayo in bayci marka waxa laga celiyo codsanayo hadduu markaa ka aqbalana iqaaluu sameeyey oo waxa weye xaaladda noocaasa waa nooc ixsaan ay noqonaysa man aqaala naadiman ila aakhirih marka khiyaarulmajlisku waa inta meesha lagu sugan yahay furqadana waxaa laga tilmaamaya ama tafaruqa bilabdaan baa laga tilmaamaya in jidh ahaan lagu kala faaruqa ayaa laga tilmaamaya jamaahiirta culammaduna xadiiskan waa qaateen khiyaarulmajliskana waa ku sugeen aanu soo noqonana insha allah masale labaad xadiisku wuxuu sheegaya labada shay ee la kala iibsanaayo in markaa waxaa weeye ceebahooda in la caddeeyo inay tahay runna la sheego ta barakada lagu helayaana waa taas dembigana laga badbaadaya fain sadaqa wa bayana buurika lahuma fii baycihima albaraka min allah cidda wax barakaysa waa allah marka haddii waxa weye waxa la iibsanaayo ceebahoodii aan la qarina la sheego la run sheego aan wax been la yidhaahdo lala imanin ilaahay baa barakaynaya mid waliba wuxuu qaatay baa loo barakaynaya haddii badeecadii lacag la ysku iibinaayo midna badeecadii u qaataa loo barakaynaya midna lacagtii u qaataa loo barakaynaya haddii waxa weeye markaa laba badeecadood la ysdhaafsanayo mid baa ka dhigan lacagtii oo kale ka dhigan markaana calaa kulli xaal mid waliba ku qaataa loo barakaynayo marka taasna waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye in la run sheego ceebaha la caddeeyana inay tahay haddii laakiin ceebihii ay qariyaan oo shaygu ceebtu lahaa ayna sheegin ayna been sheegaanna barakadii waa laga masaxayaa waa laga baabiinaya xaalka noocaasa barake ma yeelanayo barakadii baa laga qaadaya ila ilaahay baa waxna barakeeya barakadana ka qaada marka wixii caddayn u baahan ee ceeb ah waa in la sheegaa oo la bayaamiya xadiis kale waxaa ku soo aroortay nebigu inuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam laa yaxilu limuslimin qof muslima xalaal uma aha muslimkaasoo qof kaloo muslima bayc ka iibinaya ay ceebi ku sugan tahay ilaa bayanahu inuu u caddeeyey ceebtaa mooyaane si kale xalaal ugumaha xadiiskaana waxaa soo wariyey ibn maajah ayaa soo wariyey xaafid ibnu xajarna wuxuu odhanayaa sanadkiisu waa xasan wakadalika albani saasuu isaguna odhanaya waxaa laga qaadanayaa shayga ceebtiisii hadduu ceeb leeyahay in la muujiyaa oo ceebtii la sheegaa oo la caddeeyaa inay waajib tahay ceebta in la qariyaana aynay bannaanayn waxaad iibinaysaa hadduu ceeb leeyahay waa in ceebtii la sheegaa qofkii waa inaan lagu odhan adigu iska eeg waa inaan lagu odhan waayo waxaa dhici karta ceebtu inay qarsoonta ayaa dhici karta waxaad ku og tahay waana u sheegtaa waxayna ka mid tahay nusxiga qofka muslimkaa loo nasteexaynayo wa nusxi likulli muslim jariir bni cabdillaahi bajali waxa uu sheegay waxyaalaha nebigu calayhi salaatu wasalaam baycada kaga qaaday inuu ka mid ahaa inuu qof kastoo muslima u nasteexeeyo ayuu markaa ka mid ahay marka nasteexada loo nasteexaynayo qof kastoo muslima ah, ayay soo gudagelaysa marka taasna sidaas yadaa ah weeyaan masaladan furqada ku saabsan haddaba khiyaarulmajliska haddayn usoo noqonno imaam maalik xadiiskan isagu waxa weeye furqat alabdaan inta aynay dhicin oon jidhahaan loo kala tegin in khiyaar la yeelanayo uma qaadan nowcan maa waxa weeye xadiiskan waa ta'awulay waxaanu marka waxa yidhi xagga marka waxa weeye furqada qowlka looga jeedaya odhaahda ayaa laga tilmaamaya oo caqdigu hadduu go'o wax khiyaar la yidhahda ma jiro wax khiyaar la yidhahda ma jiro sidaa uu sheikhu u fahmayna yani saxiixa maaha ama sidaa culamada qaarkood ay u fahmeenna saxiixa maaha waayo waxaa soo aroortay macno faa'iideynaya furqada in furqatul abdaan loo jeedo yacni waxa weye saas yadaa markaa tilmaamaya ayaa markaa soo aroortay oo riwaayaadka qaarkood ay caddaynayaan in furqadii ay tahay furqatul abdaan markiise marka ay tahay baa laga fahmayaa marka riwaayaadkaasaa sii fasiraya xadiisna marka uu yimaado waxyaalaha macaanidiisa caddaynaya waxaa ka mid a yacni markaa zawaa'idda iyo riwaayaadka waxay kordhinayaan waxay marka ka mid tahay waxyaalahaas sii caddaynay ayay ka mid tahay marka taasna waxa weeye waxay noqonaysaa in sida jamaahiirtu u fahmeen in markaa looga jeedo oo taas marka waxa laga tilmaamaayo marka meeshii ilaa ay ku kala tagaan ay meeshii yani marka waxa weeye ayna ku wada sugnayn yani waxa weeye oo furqadaasi ay dhacayso buu khiyaarka yeelanaya walow caqdiguba ha go'e haddii laakiin waxaweye tafaruqaas yimaado oo jidhahaan ay u kala tagaan waxay noqonaysaa inuu khiyaarkii dhacay buu noqonaysaa saas aawadeed eh, inuu marka waxaweeye uga faaruqo riwaaya waxay sheegaysaa inuu uga faaruqa xalaalu ma aha yani khashyata an yastaqiilahu yani baqasho uu ka baqanaayo inuu yidhahdo igi celi inuu taa uga faaruqo oo yani marka ujeeddadu uga jeedaaba ay tahay baycu ha go'ee yani ka yara tago ka dhaqaaq adaan sidiisa uga dhaqaaqayn laakiin khiyaarka ka ridun muraadku yahay ayuu xadiikaasi markaa diidaya marka waxaweye cala kulli xaal furqadu inay tahay furqatun bilabdaan inay tahay oo majliska lagu kala tago taa laga tilmaamaayo ayaa laga qaadanaya labada mid walbana khiyaar kuleeyahkhiyaarka waa leeyihi mid ahaan keliya ma laha sida xadiisku sheegayo kii iibiyey waa ka noqon karaa kii iibsadayna waa ka noqon karaa inta majliskii lagu wada sugan yahay taasina waxaweye waa xaq uu leeyahay ixsaan ma noqonayso haddii la kala faaruqo dabadeed celinta uu yidhahdo iga celi taasa waxay noqonaysaa ixsaankii ayay markaa noqonaysa sidaas yada ah ayay noqonaysaa albayicaanna waxaa loo jeedaa yani waxaweye albaaci walmushtari waa kii waxaweeye e, iibiyey iyo kii iibsaday marka waxa bayic waa bimacnaa baa'ic baa laga tilmaamaya taqliib baana lagu sameeyey oo markaysa waxaan yani saasaa loo yidhi bayicaan markaa loo yidhi waxaa la haalib yeelay kii baa'ic ahaa ayaa la haalib yeelay xadiiska shan iyo sagaashan can caaishata radia allaahu canha qaalat hindun ummu mucaawiyata lirasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam hinda waxay tidhi waa hindu bintu cutba oo ummu mucaawiyata mucaawiye hooyadii ah waxay ku tidhi lirasuli illahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilahi waxay ku tidhi ina abaa sufyaana rajulun shaxiix abu sufyaan waa nin bakhayl ah waa ninkeedii abuu sufyaan rajulun shaxiixun waa nin bakhayle weeye fahal calaya junaaxun korkayga wax dembii miyuu ku sugan yahay an aakhuda min maalihi siraa inaan xoolihiisa wax ka mida hoos ahaan uga qaato akhda sirin inaan uga qaato qaadasho sir ah inaan uga qaataa xalaal ma ii too may bannaanta ama akhdan siran qaadasho sir ah inaan ka qaataa may bannaantah oo leeyahay masder bay sife ka tahay qaala khudii anti wa banuuki maa yakfiiki bilmacruuf khudii qaado anti adiga iyo wa banuuki iyo ubadkaaguba inamadaaduba ubadkaagu baa loo jeedaa waa takhlibuune maa yakfiiki wax ku kaafinaya bilmacruufi macruuf ku qaado yacnii qaadasho macruuf ku dheehan ama xaal aad macruuf ku dheehan tahay yacni markaa qaado xadiiskan bukhaari iyo muslim baa soo wariyey hinda waxay weydiisay nabiga calayhi salaatu wasalaam xoolaha ninkeeda wax ka mida inay qaadan karto maadaama markaysa markaa wax ku filan aanu siinayn waxaanay tidhi waa bakhayl adigu labada mid walba way sheegeen hoosta wuxuu tilmaamaya wa fii riwaayatin wa baniiki yacni riwaayo kale waxaa ku soo aroortay wa baniiki baa ku soo aroortay faaluulaa birafci catfun cala adamiiri fii khudii waalfaasilu anta waathaaniyatu binnasbi mafcuulun macah marka waxa weeye laba sigood baa loo soo wariyey oo khudii anti wa baniiki iyo wa banuuki marka haddii wa banuuki la yidhaahdo waxay noqonaysaa in lagu cadfaayo damiirka yani marka waxa weeye faacilka in lagu cadfayo ayay noqonaysa marka maadaamuu mustatir yahay oo yani waxa uu ka dhigan yahay waxaa lagu sameeyo lagu fasliyey anti baa lagu fasliyey wain cadafta calaa damiiri rafcin muttasil fafsil bidamiiri lmunfasil aw faasilin ma marka waxa weye damiir munfasila saasaa loo keeno anti loo yidhi marka waxay noqonaysaa khudii qaado anti adigu waa tawkiid baa loo keenay kan markaa la daahiriyey oo markaa munfasilka laga dhigay wa banuuki iyo inamadaaduba ama ubadkaaguba waxaa qaadataan labadiinuba maa yakfiiki bilmacruuf wax ku kaafinaya yani markaa qaado bimacnaa adiga iyo iyagaba kaafinaya bilmacruufi yani qaadasho macruuf ku dheehan markaa qaado sida kale waxay noqonaysaa marka la yidhahdo khudi anti wa baniiki ay maca baniiki yacni ubadkaaga la jirkiisa waxaad qaadataa maa yakfiiki bilmacruuf marka waxa weeye isnaadka markaana loo tiirinayo iyadu inay qaadayso waxaa laga tilmaamayaa ubadkana dee inay mas-uul ka tahayoo yacni waxa weeye iyadu marka ay u qaadayso waxay u baahan yihiin saasay kolley shuraaxdu ay markaa tilmaamayaan ay markaa sheegayaan eh, hinda nabiga calayhi salaatu wasalaam way fatwo weydiisay abuu sufyaanna waxay ku sheegtay inuu markaa shaxiix yahay shuxiguna waxay yidhahdeen culammadu waa bakhaylnimada ziyaadada weliba ah albukhlu maca alxirsi waa bukhliga marka waxa weeye dadaal fara badanna weliba uu daba yaallo xoolihii aad yo aad ruuxu u jecel yahay kaasaa markaa shux la yidhaahdaa marka culammadu waxay yidhahdeen maxay yacni markaa u sheegtay oo ay ceebtaa ugu nisbaysay abuu sufyaan daahirna waxay ku tahay baa la yidhi markaa inuu maqan yahay oo dee hadduu joogo waa ka hadli lahaa kulu yidhaahdana marka waxay igu sheegaysa ma ihi ama uu yidhahdo wax ku filan waa siiyaa iyo wax la mida wax hadala iyo inuu meesha joogay midnaba lama sheegin marka waxay u badantaa la isagu inuu maqnaa marka ruux maqan in ceeb laga sheego maxay noqonaysaa noocii khiibada miyaynay soo gelayn waxaa la odhanayaa noocyadii laga soo reebay noqonaysaayo istiftaagu wuxuu ka mid ahaa noocyadii ay bannaanayd oo lix nooc waatay culammadu sheegeen oo ay ku bannaanaato khiibadu lisittin khiibatan karir wakhudha munadamatan ka amhaali iljawaahir tadallam wastacin wastaftix xadir wacarif wadkuran fisqa almujaahir sheekhii jawjari la odhan jiray waa kii yidhi yacni markaa lix markaa shay daraaddii kiibada markaa u soo celceli jawisna waan filayaa in loo soo naqliyo ku banneen waxaanad qaadataa iyadoo markaa waxaweeye taxanoo nidaamsan sida marka waxaweeye jawaahirta oo kale yacni iyadoo u taxan dabeedna hal beyt waa beyt maliixa beytkaniye hal beyt buu ku wada sheegay abyaad badanoo lagu jamciyey waa jiraan laakiin beytkani wuxuu kaga duwan yahay beyt waaxid baa lixdaba wada sheegaya tadallam waa dulmi sheego wastacin u kaalmayso munkarka cid lagu inkirayo waa lagu xasuusanaya un yani waxa weye ilaa marka cibaarada dee aad waadixu ma ah wastafti fatwo weydii xadir kadig markaysa markaa cid yani mafsado koobsanaysa ama marka waxaweeye yani bidca ku sugan tahay ama marka waxaan yani dee cid markaa doonaysa ama inay khiyaamayso ama wax la mida ama bidca iyo dalaal marka waxaweye yani markaa wadda taxdiir samee ama raawi dee marka waxaweye daciifa xadiiskiisa si aan loo qaadan wa carif tacriifi qof aan si kale lagu garanayn inta uu leeyahay sheeg si loo garto wadkuran fisqa almujaahir yacni waxaad sheegtaa ruuxa mujaahirkee xumaanta iyo macaasida la jahraayo aan qarsanaynin yani isagana macsidaa ula banbaxay yani markaa sheeg marka lixdii nooceeri khiibada ku bannaanaa lixdii bay ka mid tahoo waxay noqonaysaa tani nooci istiftaaga weeye waa fatwo weydiin marka fatwada ayaa keensatay marka dee inay bannaantaa laga qaadanaya laga daliishanaya nebiguna kuma inkirino ma odhan maxaad u leedahay waxa weeye waa shaxiix ilaahay ka baq odhan macnaa waxa weye taqriirka nebigu u taqriiriya waxaa laga qaadanaya inay sidaa inay tidhaahdaa u bannaan tahay xaalkaasoo kale oo istiftaaga ay ku bannaan tahay ayaa marka laga qaadanaya wakhtigaa inaga dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk